بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم رب علمنا بما جئنا ولكنا بما نصينا بفضلك يا لطيف رب يصر ولا تعصر وعن يا كريم الحكاية الأولى بعد المئة حكاية كواد oo boqolka oo ka dambeys manaa boqol iyo koowaad anضaxaak bin muزaxim waxaa laga wariyay radi allahu taala an ninkaan weli tarjumadiis heli ilahi agkiis akla waxaa laga harajtu fi laylati jumcatin awa jumca baxaya uriidu masjid aljaamic fi lkufa masjidka jaamicda oo jumcada ludugta oo kufa anoo doonayaan soo baxaya wa kanat laylatan zaahira muqmira yani cawa oo iftiimayso oo dayax joogta aheyd cawadaas fa idan ana waxaan la kulmay asdaa bishaabin aan la kulmay aan aisoo kediyey fi bacdi rixaabi masjidi masjidka banaankiisii mawlaciisi meel kamid e eh, aan ku arki saajidun oo sujuudsan waaw yajudu bilbuka usoo oohayo in badan oohayo oo kudeehayo ooyinka falama shuka ano waliyu min awliyaa illah ma shakin inas dhahay inanin weli awliyada ilaahay kamid e eh, inas yahay ma shakinin falama shuka ma shakinin fi anahu waliyu min awliya ilah weli oo awliyada ilaahay kamida inuu yahay faqarubtu minhu waa ka dhawaadi liasma ma yaqul ilah makla aan wax isdhahaayo failah huwa yaqul waxaas dhahaa calayka ya tha ljalaali muctamadi tuba liman kunta anta macnaahu tuba tuba an maxaa kudhi mahamed tuba liman bata mia خaaifa wajila yashku ila di ljalaali balwaahu wama bihi cilat walaa saqam akharu min xubihi limawlaahu idaa khalaa fi dalaami mubtahila ajaabahu llahu uma labtaahu saasasya waxaas dhaa waxaas dhaha calayk macbudoo korkaadaya yada ljalaal mutamadi han ku cuskaday ilaahay weynaanta usaaxib ahaayo adan ku cuskaday tuba liman kunta anta macnaahu maa ah, ah, macnaahu ma ku dhigan macnaha ninkii adiga ad ahaati kafkii oo loo eh, soo kafkii liman kunta anta macnaahu ninkii ad u ahaati kafkiis usoo kasdaayay kaasaa laanta jana usugnaaday tuba liman bata khaifan wajilan waxaa laanta jana usugnaaday kafkii oo barhi aso cabsihaay oo argagaxaay yashku ilaa diljalaal ba o sheegahay ilaahay diljalaalig ahay balwadiis eh, balaayadiis wamaa bihi cilatun asagana cila ma qabo walaa takamun akharu ka badan min xubihi limawlaahu jeceelka mawlihiis isjecliya waa ka badan oo cilo eh ma qabo ciladiis halaaasle waa jeceelka isqabo mawlihiis idaa khalaa fi halaami hadduu uqaali ahaado eh, ilaahay isuqaali ahaado fi halaami mugdi mutayl aso utadarucaay ajaabah labo ajaabah llahu ilaahay wa soo ajiiba uma laba wa soo ajiiba labeeg alasoo dhahaa qaala waxaas dhahay ninkii abaxaak falam yazal yukarir iskusoocelcelihaay abyaadan makazuulin cunigii shaabka ahaay alayka ya tha ljalaali muctamadi iskusoo celcelihaay makazuulin waw yabkii usoo ohaay wa ana abkii ana waa o raxmata libukaahi naxliis a naxliisahay uma dakara kalaaman macnaahu haddana waxaa sheegay asdhahay kalaam oo macnihiis yahay anahu ninkaas ra-aa nuura inaas arki wasamica asmakli khaylan nin oo dhahaa af wax dhahaayo asmakli sood oo dhahaayo labayka cabdi ninkii loosoo jawaab camal waayo adoonkeyo labayk aan ku dhahaa fa anta fi kanafi waa ku ajiiba a macnaha fa anta fi kanafi xifdigee ku jirtaa wakulu maa kalta waaad ah waxaad dhahday dhamaantiis fa waa maqalni sawtuka tashtaaqu malaaikati soodkaadi malaaigteedi waa waayaan waa jecleysahaayaan wadambuka lahaana dambigaadi hadda qad gafarnaa waa ku dhaafnay laakin sheekha lamadaan beyt oo loo soo jawaabi oo ilaahay lisaankiis yani lo yani ilaahay xaggiisi wax dhahay camal laga oo oo ilaahay hadlahay camal laga dhigaayo waa hadalaas geliy kasto as dhahay qultu waxaan dhahay as dhahay lacala hadihi riwaaya riwaayadan oo saan sheegtay wasimaac lmadkuureyn iyo maqalkii oo yani asmaqlaay soodka oo lamadan beed ahaayo waqaca waaa waxaa dhici karaa riwaayada iyo sheekadan iyo maqalka asmaqli ninkaan jawaabta waqaca fi xaali noom inay dhaceen dhaheena dhici karaa asla sheeka oo fi xaalin xaal asoo xaala ku jiro iyo eyb usoo jiro oo ku jiro wakti oo waxaa jira oo jaceylka qaalib naqdo ninka nin maka camalaas naqaano xaaladaas soo kujiraas waxaana camalhaas maqli wallahu aclam hadalkan waa lasoo gasti wili sheekada waa socotaa gasti qaala waasda fasalamtu alayhi wasalaami baxaakaa dhahaa baxaak meeno magaciisa a dhahay waasda wasalaamay rada alayhi salaam salaamtii waa iisoo naqay faqultu la waxaan u dhahay baaraka allahu fi laylatika awadaada ilaah ku barakeeyo wabaaraka fik ilaa adna allah ku barakeeyo man anta adiga yataa yarxamuka allahu ilahi ku naaniste qaal waxaan dhahay ana rashid bin sulayman an ayaan dhahay rashid bin sulayman facaraftuhu waan maqlay bima kuntu samictu min amri waxiin maqli jiri aan ku kasi as dhahay waxiin xaggiis amarkiis iyo khabarkiis aan ka maqli jiri aan ku kasi wakuntu atamana luqyaa ana waa jecleysi jiri as inaan ninkaan oo sha rashidka inaan la kulmo falama aqdir calaa dalika ilahay ama mana awoodi karin inaan inaan la kulmo hataa yagsar allahu ilahay inaas ilah age inaas i fududay faqultu lahu waxaan u dhahay hal laka fi suxbati miu saaxibey hal laka fi suxbati ma ma leedahay inaad igu saaxibtid faqaala waxaas dhahay hey haaka waa dheer yahay inaad ila saaxib inaan kula saaxibo wahal yanaasu ma ma weheshtaa fi lmakluqiina inta ila makluuqa ilaahay umi masweheshtaa man taladada bimunaajaati rabi lcaalamiin ilaahay rabi lcaalamiinka ahay lakoodidiisa ninkii macaansadi ma makluuqa weheshtaa ama wallahi an ku dhaatiasaa raashidkaa dhahaa ama wallahi law kharaja hadduu kusoo baxo calaa ahli casrina hada casrigan dadka joogaan oo kan ah axad min almashaayikh mashaayikhi horey mid kamid a asxaabu niyaati saxiixa ahaayeen asxaabtii niyada oo saxiixada aheyd ahaayeen hadii halkood nin asku soo baxi lahaay as arka xaaladooda saacadda waxay sameeyeen laqaala haaulaai axzaabun kuwaan qolaya qolayaalo waayo jamaacayaal oo laa yu'minuuna biyawmi lxisaab maalinta lixisaaba yawma alaakhira oo oo rumeysneen waay asdahilaahay hadii afcaashiin hadda askuxiisiin hadda waktiga ku haystaan yani marka saasa alaaqahaysatwatiyaasbake dad waktiga hadda aan joogno see waayo hadii oo dadkaan lashiiwayo isoo baxi lahaaye maxayna dahi lahaayeen waayo uma gaaba can basari ninkaani indhahe waa kacilay falam adri falam adri ma ogaanin afi samaai sacida samada maskori am fi lcadi nazal uka masku dayin ma ogyaasla dhubles ayaasla faashfaktu waa kanaxayaasla calaa mufaarakatihi tegida asiga tagi waa kanaxayaasla uma sa'altu allaha ilaahay waxaan su-aashtay an yajmaca inaas kulmi bayni wa baynahu ani asaga qabla almowt intis dhimanin amas inti aniga dhimani falamaa kaana fi bacdi acawaam sanayaalka bacdigoodii markiis ka ahaayo karajtu xaajan ilaa bayt illahi lxaraam waxaan usoo baxay anao xijihaayo ilaahay kacbada oo xaaraamka ahay oo la xarimay oo la xurmeeyey faidan ana bihi fi dil lkacba waaaba la kulmi kadis ahaan ula kulmi e, ninkii oon tamaniha inaan la kulmo usoo kacbada hooskiisi fadhiyo wanafarun yaqra'una caleyhi suurat alancaam e, e, duulne oo ku korkiis ku akrihayn suurat lancaam duul aa ku akrihayn falama nadara ninkiis soday tabasama musa waqaala waxaa hada lutfu lculamaa culumada dhimrintoodi waaye oo loo dhimrihaayo wadaka tawaaduc lawliya kaasna wahawaasda awliyada tawaaducoodi waaye uma qaama ilaya waa iisoo joogsaday waanaqani waa isluqunkasanay wasaafaxani waa isgacankasanay waqaal waaa hal saalta allaha ilaahay maad tuugtay ad ad ad weydisatay an yajmaca baynana qabla qabla almowt dimashada kahor inaa ilaahay lamadaan iskay kulmiyo faqultu waxaan aa nacamha faqala alamdu ninkan waa kashfi faqala alxamdu lilahi rabi اlcaalamin ada ilahan arintaas uu mahadihaa rabi اlcaalamiin ahay makluuq rabigood faqultu lo waxaan dhahayaa dhahay raximaka allah ilahay aku naxariiste akbirni ama rahayta tilka leila wasamicta isheeg aas dhahay wixii cawadaas ad arki oo abyaad usoo akriyaay is arki kabacdi wixii cawadaas eh, ad aragti markii loosoo jawaab waayo labeyka cabdi dulamani bed oona soo dhaafahay oo maxaa wixii aragti ishaak afkaay wasamicta oodna maqashi fashahiqa shaqatan eh, waa socon waa neef danantu waxaan umaleeyay ama qad infataka xijaabu qalbii inaad qalbigiis xijaabkiis kala dilaacayaan maleehiyata wakara maqshiyan caleyhi waxaas dhacay isagoo lamyir dawoolay hadalkaasdilaahay wanafaru rahdi aladi kana yakra'uuna caleyhi jamaacadii oo oo ku akrihaayeen makasti iyagana korkiisa kaanuu yaqra'uuna caleyhi korkiisay joogeen falamaa ataaka markii min asmirsari qaal waxaas dhahay ya akii hal yadiibu canka makaacil ah ma lilahi ilaahay u sugnaadi tacaala shanigiisi kor ahay fi quluubi ahli maxabatihi maxabada maxabadiisi ahalkeedi quluubtooda wixii ahaadi oos ilaahay isku leeyahay makaacila ah oo min almahabati heeba ah oo ilaahay ay ka heebbeysahaayeen dadka oo ilaahay jecel can tafsiiri tilka alijaaba ijaabadaas adi i su-aasha iweedi jawaabteedi tafsiirkeedi marka aad eh, yani waa markaa cilaan afdhahay khuluubta oo ahlulmaxaba inay ay kacabsahayaan arrintaas oo kale ina wax ay ka dhahaan adweedis dhahay faqultu lahu fama haulaai nafr aladina kanuu sir oo weyn as dhahay oo loo oglen inaad sheego taasas uu baxay markaas waxaa dhahay as dhahay fama haulaai nafr aladi kanuu xawaaley kuwaan gaar ahaada ahaayeen maxay ahaayeen qaala waaa ulaaika nafru min ljini duulo oo jini kamid ah, walom hurma calaya oo korkeey xurma ay kuleeyihiin as dhahay biqadiimi suxbatin saaxiibnimo oo noo horeeya dhexdaani taalay hum yaqra'uuna caleyhi qur'aan ay u akrihaayaan wayaxujuuna maci fi kuli caamin sana kastana waa ayla xijihaayaan saasas dhahay uma wadacni waay maca salaama qaalo as dhahay ya jamaca allahu baynii wa baynaka fi ljana adi aniga bayn ala kulmiyo janada dhexdeeda xaytu laa furkata meesha lagala tegeyni walaa tacb noof jirin walaa cusma siiraayan walaa nasaba daal jirin uma gaaba can ayni cishees ka cilay falam harahu mana arkin radia allahu tacaala canhu wanafacana bihi aamiin haddana waxaan sheegaynaa hadda xikaayadii oo asaamina bacda miya boqol iyo iyo lamaad boqol iyo lama okay waxaa la xikaayan sheegay ana caabida min cubaadi alxaram oo dadka xaramka ilaahay ku caawudaan kamid e min caabid oo dadka ilaahay xaramku caawidaan kamida kaana yaatihi waxa u imaan jira rajulu kula laylatin awa kasto biqursayni biqarsayni yuftir manaa lama gabo lama gabal oo oo oo muufe oo isku afuraaya ay ula imaan jireen walaa yashtagilu bigayr illahi caza wajal ilahay eerkiisa ma isku shuqliyeyn faqaalat law nafs nafsadiis waxay u dhahday yawma maalinto Ah, ninka ilaah ankiisas ugu imahay lama gabal mufa afuraay loogtena nin caasigaas ahay waxaan ilaahay dikrigiisa ma isku mashquulihin ninka magaciisu mada sheegin faqaalat law nafsu yawman maalintoo nafsadiis waxau dhahday sakanta fi lquuti waxaad kuxasishi quudka fiigiis ilaa hada lmakluuq makluuqan oo ku keenayo maalin kasto ramadan gabal oo muufo wanasita waad halmaante raziq almakluqin ma inta ilahay umi alihi ilahay arsuqaya halmaanka makluuqa ma hadihi lgafla gafladan oo ku gashay maxay tahay falama ataahu rajul markis ula himid markaan fi lkursayni khatirkan oo kusoo dhacay kabacdigeeda waayo markis ninkii lamadii gawal muufa soo himid raddahuma aleyh waa ku celi fansarafa canhu waa ka naqdi ninkii wabaqiya lfakiru fakirkii wuxuu baaqi ahaada halaata ayaam saddex beri laa yafta aleyhi shay min qud saddex beri hunguri ma loo soo furin hunguri waa waayo isku kuuto fashakaa dalika ilaa rabbi subxaana watacaala ilaah awaadaas shak as xaalkiis u fara'aa tilka layla awadaas waxaas arki ah ninkaa caabidka fi noomi hurdada anao waaqifan usugo jooga camal bayna yaday ilah ilahi hortiis jooga camal faqaala lahu waxaasu dhahay ilaah dhahay ninkaasoo ah loo dhaha caabidka yaa cabdii walima radagta maxaa usoo naqday adoonkeegiyaw maxaa usoo naqdi maa arsaltu bi ilayka ma cabdi waxin kugu soo dhiibay addoonkeyga maxaad usoo naqday oo lamada jawalmu faqaala waxaa dhahay yaa rabbi lama waqaca fi nafsii min asukuni ilaa gayrika waxaas lima waqaca waxaan saas aan u yeeli aas dhahay aan usoo celi aan ugu soo naqay macnaha wixii nafsadeyda oo ku dhacay azigeedi oo ah reerkaadi oo qalbigey kuxasili xagga oo risqiga reerkaadi qalbigey kuxasili faqaala waxaasda yaa cabdi adoonkeygi yaa faman arsalahu ilayka yaa kuusoo dir qaala anta ya rabbi adaa isoo dir qaala fa anta taakudhu miman adi yadka qaadoosa qaala minka adi an kaa qaado ya rabbiyo qaala fakud qaado walaa tacud ha unaqanin uma ra'a rajul almutasadiqa haddana ninkiyaas arki almutasadiqa oo sadaqaysa kaana waaqifun bayna yaday lah soo joog camal oo faqaalo ilahi ku dhaha cabdi lima manaamta cabdi kuto ninkii camalat haddana arkin o oo ilaahay hortiis jooga camal alos ilaahay jihana malaa waa kana zaanyahay faqaala lahu waxaasu dhahay ilaahay ninkaas cabdi lima manacta cabdi kuutahu adoonkeyga kuutkiisi oo anin dhii waayo maxaad u ceshati qaala ya rabbi kad calimta dalik waad ogtahay adigase faqaala waxaas dhahay yaa cabdi anta liman tutii yaad usiihe faqaala laka adigaana usiihaa faajri lfaqira calaa caadatihi oo sidii caadadaada usii jirt usii wabqa calaa caadatika adayna kubaaq ahaa caadadaada watawaabuka ljana tawaabkaadina jana waayo radia allahu tacaala canhuma oo liida dad oo ilahay xagooda oo laga arsuqaayo waa iska jiraa baab suuf baa makasheena umuraa yatihi shekaas maxad ku amaana yatihi fi kuli arbacaain kabshaani min rabihi lmanaani arbaca kasto baab suufi la kraad al amdaad as lama karsho lama shaaruk shami ilah ilaha kis ugu ximaahaye dhahay ilahay manaan ah xaggiis ugu ximaahaye ramadaas xageedaas wax kakuudahaye macnaha usin waricaas ah xaaraamka aadas ugu ilaasi jiray hataa beensidiis ah, waracnimada aad ka gaari dadka xamaaliyaalka maaragtay alaso ah, sharif waayo oo oo dhidid dhididkooda cunaayaan oo shaqeyn sahaayaan waxoodi xalaalka eh dadkaas ku dadaalaye lamadan qarshi ayaa ilahay xaggiis loo haddana waxaa dhaha yaatihi aydan kuuzun min allahi fihi ma un ka zacfaraan waxaa kala imaaya dhahay eh, ilahay xaggiis kuuzo oo biyo ku jiro oo si zacfaraan Ah, marka cilm waay dadka ah, waaa isku cabiraysa aas in waaa sigmada dhan ascawibe oo shay maxsuus amala looga dhigi waacawaay saasas ahay bab suufi radia allahu tacaala canhu addoonkaasa adoon ah, nin addoona ilahi usoo adeejihay hataa qasida dheeras kuhawaa diiwaankaas ayaa man gaaba cabdi mutabada wayaalaas ilahi agtiisa lagu soo adeejihay saas ahay bab suuf eh, siradiisa di oo sheekadaana hadda kusoo xasuustay وفي hada المعنى qلت بعd الkasاid ninka oo مصنفkane adhooya cabdالlah sheekh cabdالlah بن ascad asaas waaan manahaan ku dhahay kasaaid bacdigoodan ku dhahay waas dha waxaan dhahay fakuli jamيل o jamاl fajudh وaصنcatه وan xikmati ذati iطقاn jamيil kasto ma wax kasta oo fiican oo macruuf eh oo sisma kasta oo fiican oo mase jamaal kasto sujuudu wujuudkiisii iyo wasancatu sancadiis farsamadiis an xikmatin xikma xaggeeda ahaada daata idkaan oo aad loo loo loo hubiyey oo aada loo wanaajiyey aada loo shaqeeyey jamiil kasto jamaal kasto ilaahay juudkiisi le waayo deeqkiisi le waayo suncadiisi waayo alla waxaad an xikma iyo daata idkaanas ku sameeyey falaa nicmatun nicma ma ahaana ilaa wa min cindigi atat ilayka ilahay xaggiisa nimadaas ay kaagatimi wain jaatka min cinda insani bini aadam hataa keeno a waasi dhale waayo sabab le lagu dhigi mahayne ilahay kusoo dhiibi alxikaayatu thalithati bacda almia boqol iyo saddexaadki waan ahmed bin abilhawaal ninkaan waa noo horleeya waxaan rabnaa radi allahu taala canhu amadana biamdaad wanafana binafahati ahmed bin abilhawaal duda suufiyada magaciisa ku badan yahay nin aad weyn waa hadda tina waxyarkoo aan ka sheegeynaa sidii caada noo aadiri huwa alimaam alwaliy alqudwa nin imaamaas ahaay weli eh oo dayasha ahaa oo dayahaayo alxaafidaas ahaay nin xadiidka nabiga xafidsan muxadisaas ahaay nin muxadis eh oo xadiidka aad cilmigeedii u yaqaan asiqatu aas ahaa nin uu kalsoon yahay sheiku ahlushaam aas ahaay axmed bin abilxawaari magaciisi oo kamila waxa waaye abulxasan ahmed bin abilxawaali adimashki azahid isaga waxaa laqali boqol iyo lixdan iyo afar waxaasna laba boqol iyo afartan iyo lixdan laba boqol iyo afartan iyo lixdan saaxib limaam abi sulayman adarani saacadkiisas ahay ninkaas weynka imaamka ah saacadkiisa ahay qaala wuxuu dhahay ibnu macin waxaas dhahay ibnu mucin ahlu sham bihi احمد بن ابي الحواري يمطرون لو وراويا تركتيسا لو وراويا من الشام وقال الامام جنيد وعطاي احمد بن ابي الحواري ريحانة الشام شام انتي عارفي هاي ريحان ريحان كذي وايه هذا الاسبوعات وحاكم ده الامام احمد بن ابي الحواري waxaa kamid a afdal lbukaai buka-ooyin waxaa u fadli badan bukaa lcabdi adoonka asuooyo calaa maa faatahu wixii ka tagay oo min awqaat waktiyaalihiis wixii ka tagay calaa gayri muwaafaqa usoo sharciga waafaqeynin wixii oo ugu tagteel hadal macna maa laa yani e eh, waxyaala xunxun la sameeyo yan kaasaa ufadli badan loo ooyo kaasaas tahay hadal aad macna weyn ku fadhiyo waaye nikaan marka aan aragno wixii ka dhacay oo xikaaya ah qaala waxaas dhahay kuntu waxaan ahaay sheekiisa hadda waa soo sheegna maca ah cabdisulayman darani magaciisaan ahaay cabdisulayman adarani asaga naftiis waanu hor leeyahay wa soo naqayna laakin ha ah, hadalkiisi sheekadaa dho nago-a radia allahu tacaala canhu fi sariiki maka jidka maka oo nageehaya aanu aanu ku wada jirnay fasakadat mini asabicatu waxaa iga dhacday as weelkii oo sahayga aan ku wati faakbartu aba sulayman bidalika aan sheegay faqaala waxaas dhahay ilaas uto ya raada daalati ilaahi soo celihayo baalia urdud calayna daalata as eh, waxaa naga rumay noo soo celi walam albad managaanin xataa ataa rajulu ninaa bisxaaladi yimid yaqulu leehayo man sakadat minhu sabicatu yaa weelka dhacday fanadartuha waan fiiriye weelkii faidan hiya satiicati weelkeyga waay faakadtuha waa soo kaatiyaas dhahay faqala abu sulayman waxaas dhahay axmed bin abilxawaari asu dhahaa talmiidkiis waa asista waxaa umalaysmiya an yatrukana macbudkan inaad naga tagaa bilaa ma ya axmed biyo la-aan inaad naga tagaa ma umalaysi famashaynaa qaliila in yaraan soconi wa وkاna waxaa jiray bardun shadيd ho daran وعalayna alfiraa waxaa korkaan saarnaay waxyaal oo juba oo maqaar waxaas ka samaysan oo xayawaanaadka maqaarahoodi ka samaysan waxyaalaha oo bakeylaha maqaarkoodi waxyaalahaasaa laga sameeyaa no aa korkaan saarnaay faraeyna marka waxaan aragnay rajulun caleyhi tamirani rastaani lama oo go oo go oo oo bolol eh rastaani oo bolol eh korkiis oo bolol eh korkiis ay saaran yihiinaan arki nin oo korkiis saaran yihiin lama gawal lama go oo polo leh oo yatarashaxu min alcarq qabowgaasay jiro usiga waa dhidooha aldhaay waa shubma waa shubma dida xageeraska shubma faqaal abu salama waasu dhahay ninkii nuwaasika bibacdi maa calayna waxaan ku kaalmeeyeynaa as dhahay waa ka dhahay waxaa korkaayan saaran bacdigeed faqaala ki jawaabi waa ikana sida waa laga yaabsooy faqaala waxaa sidaa ninki alxaru walbardu kuleel iyo khawof khalkaani min khalqi illah lama khalqi oo ilaahay waxiis umi kamid ehle waa tahay ina amrahuma ina amrahuma ina amrahuma ina amarahumaa dis ilaahay amro gashayaani waa isoo dawoolayaan hadii ilaahay as amro kawowkake inaa ola yeelo kawowga ay imaaha oo kuqawoobsaha hadii kuleel yaalna kuleelka yahay imaaha halxo ilahay khalqigiis kamid ele waayo walaalkii qaboog in amarahuma amr gashiyani waa imaahayaan waa isoo dawoolayan in amarahuma hadii oo yani os amro tarakaani waa igi tagaayan oo sidaa taga qaboog hadii nadaa ka tag ninkaan waa ka tagaan waana asiru fi hadihi lbaadiya waxaan kusocohooya asdaa aniga baadiyadan mundu halaatina sana munda laga joog soddon sano martacadtu mal ma jaraynin walam tafatu malulanin yalbasanii sayhan min maxabatihi fi shita markii waktiyada sabooga xiliga oo hagaaga la gaara asaa ilaahay kule waxaa sayhan oo min maxabatihi waxaas ilabisaa asdahay kuleel oo maxabadiinta kamid e as isoo labisaa asdahay ha fi shita wayalbasanii fi sayf waktiga jilaalkane waxaas ilaahay ilabisaa madaaqa bardi maxabatihi maxabadiis qaboogeedi dadankeeda si labiha e manaa e ya darani aloo dhahay usiga naftiisa hadal loo soo jeediy darani waa nin imaam weyn waay naftirkiisa wa arki doonti e yatushiru ilaa taobin toobaad tilmaamey watadal zuda zaahirnimadan waa ka tegeen miyaa al dhahay tajid lbarda wa waxaa dareemay qawow ya darani tabki waoye وتصبح وتصبح منqrim وتصيح waxaa kaylhaysaa وتstarيح ilى الtarwيح jlsada ilaa la gaaraya neefta haysaa adaay famada abu سulayman waa sii socday رadي الlahu taعala عanhu abu سulayman الdarاn وqal waxaa dahay lam yacrifni min ikasin غayrh ninkaan waxaan ahayn min fahmin as tahay kale ikasiyaas tahay kiila fi hadi lxikaaya xikaayadan waxaa laga dhahay ma macnaha wax macnihiisa eh anahu usiga lamaa xaqaqa allahu shani waxwaalaa lamaa xaqaqa allahu subxaanahu markiis ilaahay asxaqiiji yaqiina bisulayman fi raddi satiixati oo isku yaqiiniyey weelkii loo soo naqo ilaahay askatuuga isku yaqiinkiisi oo ilaahay asku xaqiijiyey saanahu waa ka ilaaliyaa lahay can lcujbi waxaas laga jawaabi xaaladaas asgaari oo ah, yaab kale oo weyn oo islaxaalati wixii loo keenina waxaa loo cabsaday aldhahay inaas kastoo camal weyneysi galo waa laga ilaaliyay marka cujbigaas inaas kadhaca laga ilaaliyey waxaa loo ilaaliyay bima araahu tacaala min xaali hada rajul ninkaa xaaladiis wixii laga tusi wakti qabow qabow soo mara xun wato as idoohay ya kaasaa loo hataa sawira fi cayney xaala nafsi markaasi abu sulaymanka waa isku yaraadi usoo dhan manaa waxaas oo usii ka dhacay inaa wax wen yahay mawa arkin watilka taagaasne sunat llahi tacaala fi awliyaaihi ilaahay yani sun jidkiisa waay oo oliyadiis isku leeyahay yasunahum waa ka dhowra can mulaadacati alacmaal acmaasha inay milacsadaan wayasguru wayusaqir waa ku yarayha fi aayunihim ma yakfur lahu min alaxwaal ah, wixii ika oo xaalo oo usaafi noqdo ya oo ilaahay ika iskumanaystane ishoodi waa ku yaraya ah, waxyaab camalaa ah loo tusaa sis xujbi ugelin ahaan aniga dadkaas markasta oo saas loo ilaalihayo oo mulaaxadatu acmaalka laga dhowrayo wixii suudeyn oo camal oo waxweyn aan umaleyn oo ishaayin ku yarayhayo ilaha dadkaas camal oo ilahay iskumanayst ilaahana daro marka hadda waxaa meaha eh, lama tacliiqano harsan oo xikaayada ku timid xikaayadan waxa waay horta ninkii oo amed eh, saydi axmed bin abilxawaari waxaata kulmi saydi abdisulayman darani saydi axmed waa mutarjuminis waaba kasoo hadalnay ninki oo xikaayada ku socota oo noo sheeg waaye ama abu sulayman darani horta yaasyahay waxyarkoo bay ahaadee anka anka ogaano usigana waxwaa lahay ninka waktigiis zaahid ahay waaye alimaam rabbani waaye ilaahay rabi rabbigiisi oo loo nisbeeya waaye abu sulayman al dhahaa cabdالرaحman bin catiya alcansi addarani waxaas dhashti boqol iyo afartankii waxaasna dhinti lama boqol iyo tan min shantiyaas dhinti oo hijriyada waxaasna kamid yahay min ajali lmashaayiki mashaayik dadka waaweynaas kamid yaha waaxsanhum kalaaman fi macaani suluk jidka oo dariiqada loo qaadaayo macaanideeda ninka uu hadal macaan waayaa lahay saasas ahayd waxaa kalaa noo harsan ninkan eh, markii oo loo cabsaday inay xusbi gasho xusbigii waxaa looga dhoori ninkii oo hadda oo dhidoohay inaa loola kulmiyo marka waxaa ra'aa ah, measo munaasib unaqaa xusbiga eh, waxay oo suufiyada ay ka sheegeen oo xadiis ah, xaggiisa ay usoo qaadahay ay daliishaha waxaan ka aragno si unkane on yani n dhoorsano intiiba laga dhoorsan karo isaga waxwaalaay horta cujbiga waxyaalaha oo dadka haligaayo waay waxyaalaha xasanaadka haleehaayo waay macnihiis hadii la fisir waxaa lagu fisiray camalka la weynayska waaye iyo nicamta ilaahay sii weynaysa waaye oo od od uxasishid oo iina oo qalbigaada dan iina gelis waxaasi ad ad uxasishid oo qalbigaada ku dego waxii ilaahay fadli ahaa isku siina halmaanti oo adigoo dadaalin xilal ahaa isku sii ad halmaanti oo adigoona muteesnen adoona dadaalin waxii ilaahay asku tafadulin ad halmaanti kaasaa la dhahaa cujbi waxa waaye aldhahay asaga dambiga waxaas ku waajibaa ilahi anaa anaa ana aan ka magan gelniye dambigaadi inaad halmaanti asku waajibi ha iyo inaad dambigii kaa dhacay ood yareysatid waxyaad u aragtid oona ka gaaranin oo toob waxaas uu gaaranin asku asku waajiba askuu kalifa cudbiga marka ninka oo camal weyneysiga waa dhahay oo ka dhacaayo nin ilaahay kugalad sheegaayo waa camalkiisi nin ilaahay kugalad sheegaayo waa camalkiisii iyo khalqiga ilaahayna ku kugalad sheegaayo wuxuuna iskumalaha inaad ilaahay agtiis meel weyn aska joogo oo ilaahay makrigiisi ya aska badbaadayo ad ismaleha alahay ilaahayna qur'aanka waxaas ku dhahay falaa ya'manu makr allah ilaahay makrigiisi makana wad galo ila alqowm alkhaasiruun qoomkii khasaareen maahine haddana ilaahayna e, qur'aanka aayad kalaas ku dhahay jira falaa tuzaku anfusakum nafsadii hadahirima huwa aclam bimratakaa usharof ilahay ninkii ka cabsaday aayad eh, kalan waxaa isku hum iyigi yaxsibuun waxay umaleehaayaan anahum iyigi yuxsinuuna inay suubihaayaan suncan wax fiican inay suubihaayaan oy wanaajihaayaan sunciga camalka inay wanaajihaayaan ay ismaleehayan dadka oo mucjibiinta loo wadaa oo isla weynaadeen camal weynayaasa galay xadiidna nabig waxaa isku dhahay sala allahu alayhi wasalama eh, haddaad galdaawi lahayn aad oo dembi dhan aad samey lahayn waxaani u cabsi lahay wax dembigaas dambiga ka weyn anigu cabsa lahay markaasas dhahay alcujbu alcujbu cujubka camal weyneyska anigu cabsa lahay as dhahay camal weyneys hadii wa dambi kale adsuubi lahayn kaas ani aha anigu cabsa lahay xadiis kalena waxaa la dhahay sala allahu alayh wasalam waxaa tahay law ana rajula yakiru calaa wajhi hadii eh, oo isudhaci lahay wejigiis oo sujuud isudhaci lahay min yawmi wulida ilaa yawm yamuut haraman usoo gaboobi fi mardaati illahi ilahay raali aashiisa juble ku jiri lahay laxasaru yawma alqiyaama sujuudkaas oo umrigiis daas kusoo dhamaysti maalintii aqaam hadii la gaari lahay wallahi wax yar las unaqalay marka camal weyneysigi mufiicn ah waa ilahay agtiis aloo kugala sheegay waa riwaayana waaa waaa ahaa ku imid waxaan jeclaa lahay inaa addunyada loo noqo ajarka iyo tawaabka inaad soo fagsado aad jeclaa lahay alaasdan cumrigiis an sujuud le saas ama wen weyneysiga laga ah, adu tusooya yani dhibaatada ay leedahay caaishana waxaa dhahaya dhaha radi allahu canha mataa yakunu rajulu musian ninka shemes dhaqa oo dembi galay oo musiihe oo xumaan falay shemes dhaqaa waxaas dhaqaa ay tiri hadis umalaayo inaas wax fiican sujuweed iskumalayo markaatas usiga ah, ah, a dambiila asnaqaa marka marna dhacaa waayo waxyaalahaas oo nafsada oo taabtamo marka ilahay lutfigii ilaahay aan heli doonaa insha allah ilahay lutfigiisi aan helaynaa waxaan umalaynaa xikaayadan iyan ku daraynay xikaayadan waa yartahaya ah. alxikaayat raabica bada mia ah. oo boqol iyo afaraad can bacdihim bacd lculamaa waxaa laga wariyay qaala ra fi tawaafi kala nin oo germadow ah eh sodon shan jir meelaasaa dhahay kaalimata arkiyaas dhahay nin oo madow kad ajadat lcibaada oo daalisa cibaadada ilaahay wabidicasana suwat o oo yatufu waa dhawaafa muctamida usu ushugtaasa fasaltu waxaan su-aaliyaas dhahay can beladi beledkiis faqaala waxaas dhahay beledkey waxway kharaasaan uma qaala li waxaas dhahay fi kas fi kam taktacuna as idhahay hadihi sariik eh, jidkaan afisimit xaramka eh, eh, meeqa meesha aad ku goosiin urta fi shahrayni oo halaata lama bil ama saddex beri bil aan ku imaahina qaala afalaa taxujuna xajisaynaa fi kuli caamin sana kasta xajisaynaa qultu waxaan dhahay wakam baynakum wa bayna hada lbayt usi manaha lamadan bil asheeg dheeraatibe dheeras naqdi marka saas ninka mujeda waxaa su dhawaya be sana kasta waa xiji kasiine sas yahay manaa saas qultu la wakam baynakum wa bayn adig kaabada meekaan idhexeeya qaala masiratu hamsa siniin meel oo shan sana loo socaayo faqultu wallahi ina hada kan lawal fadl mubiin waa fadli cad oo walmaxaba saadiqa maxaba run e waayo fadahika waa qof wain shaa waxuu yaqul asdhaha zur man hawita wain shatat bika daaru waxaala min dunihi xujbun waaastaaru laa ymnacanaka bucd can ziyaaratihi ina almuxiba liman yahwaahu zawaaru waxaas dhahay zurn ziyaaro man hawita waxaad jecashihid ziyaaro wain shatad bika daaru gurigaadiba haba ku dheeraade dheeraashada afiirin waxaa la haba min dunihi afka waxaa ka ajaashi kasokadiisi haba teede xujbun waa astaanu xijaab yaalo iyo sit riyaal iskumaana le waaye haba teede afirin dhibaatada ad kusoo safarkaas dheer afirin siyaado laa yamnacanaka yaaskaa reebin bucdun dheeraasho ood ka dheertid maxbuubkaadi an ziyaarati inaan ziyaarati aska reebin maxaa yeeli ina almuxiba ninka muxibkae liman yawa waxaan jacal yahay zawaarun ko ziyaarasho ziyaarasho badan waaye wallahu aclam ilah naga dhiga dadkaas soshe subxaan allah walxamdu lilah allahu akbar